بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى النوع العاشر نوع طبناad almunqaicu munqaici weeyaan meeshaan maxalkeeda iyo waxa uu ka hadlayo qaala ibnu salaax ibnu salax waxa uu yidhi wa fiihi ay wa fi lmunqaici wa fi lfarqi iyo farqiga beynahu isaga iyo wa bayna almursali mursalka u dhexeeya madaahibu ayaa ku sugan ayb munqaica iyo farqiga isaga iyo mursalka u dhaxeeya madaahib baa ku jirta ayuu yidhi qultu ibnu kaiir wuxuu leeyahay fa man qaala waxaa ka mida ah dadkii wala iyagu yidhaahdeen huwa an yasquطa min alisnaadi rajulun munqaطic waa inuu ka dhaco isnaadka nin hal qof yani ninii naag wuxuu raba ha ahaadada nin loo qasdi maaye qof inuu ka dhaco sanadka ow yudkara fiihi ama in la sheego dhexdiisa rajulu mubhamun nin mubham ah nin mubhamana waxaa laga wadaa xadaanii rajul in la dhaho xadaatni imra'atun xadaanii ibnun lifulaan waxaasta waa mubham almubham waxaa weeyaan waa qofka aan magaciisa la sheegin wax magacaba aan loo sheegin oo rajul imra'a ibnun layska yidhi ayb marka munqadic waxaa la yidhaha uu leeyahay an yasquda min alisnaadi rajulun isnaadku inuu qof ka dhaco oo yudkara fiihi ama in lagu sheegaa rajulun mubham nin mubham ah oo rajul un layska yidhi wamathala ibnu salaax ibnu salaax wuxuu ku tusaaleeyey lilwali kan hore kan hore marka xaggee ku dhacay lilawalida an yasquda min alisnaadi rajulun taas wuxuu ku tusaaleeyey bima rawaahu cabdالrazaaq can الthawriyi can abi isxaaq can zayd bni yuhayc cabdالrazaaq waa ibnu hamaam aلصancaani thawri waa sufyaan bnu saciid bn masruuq aلthawri abu isxaaqna waa abu isxaaq camr bn cabdillahi alhamdani can zayd bni yuhayc can xudayfata marfuucan in wallaytumuuha abaa bakrin faqawiyu amiin xadiidkaas alxadiid qaala waxa uu yidhi ibnu salaax fa fiihi inqiaacun xadiidkaa inqiaac baa ku jiro fii mowdicayni laba meel ayuu uga jiraa axaduhumaa labada meel midkood ana cabdirazaaq cabdirazaaq lam yasmachu xadiidka ma uunan maqlin min athawriyi thawri kama uunan maqlin inamaa rawaahu wuxuu ka wariyey cabdirazaaq can nucmaan bni abi shaybata aljanabiy canhu ay can thawriyi sayfawri marka nin baa udhaxeeya ninkaa lama sheegin sanadkii hore inqiaac waa kaas marka ayuu ku leeyahay wahaani mawdaca labaadna ana athawriya sufyaan lam yasmachu min abi isxaaq abu isxaaq kama unan maqlin inamaa rawaahu can shariikin canhu shariik ayuu ka wariyey thawri shariikna abu isxaaq buu kasii wariyey miaalkan buu ibnu salax keenay meeshaan laakiin culimmadu waxay leeyiin miaalkan saalix uma aha inqidaac inqidaac annaga hadda aan ku jirno saalix uma aha laanna inqidaaca annaga hadda aan ku jirno ee baabka uu u guntay waxa ay tahay sanadka inuu ka dhaco qof laakiin qofka ridaya qofkaas yacni shaksiga raawiga ah sheekha uu ka warinaayo waa inay wakti ahaan isku wakti noolaadaan ayaa la rabaa marka aanay isku wakti noolaanin oo ninkan ardaygaana uu dhasho wakti ou kau ka warinayaba ou dhintay oo inqidaacu uu iska jeli yahayo waadix uu yahay yahayo muuqdo ayaa inqidaac la dhihi karaa laakiin mithaalkan haddaa u fiirsato cabdurasaaq sufyaan thawri waa soo gaaray bal waa la kulmay xataa uu la kulmay xadiidkan boonan ka maqlin maahane laakiin waa soo gaareen labadooda sufyaan thawrina abu isxaaq waa ka wariyaa waana la kulmay ee xadiidkan mucayankaa boonan ka warinin marka tusaalahan wuxuu tusaale u noqon karaa mudallaska laana tajliisku wuxuu dhihi doonaa tajliis waxaa la yidhaahdaa raawigu nin uu la kulmay waxna ka maqlay inuu ka wariyo xadiid ounan laakiin ka maqlin adiga sheekh aada la kulantayd soo gaartay sheeko aadan ka maqlan haddaa ka warisid oo hebel waxaa laga sheegaaya camalna aad u cabirto yaa waxaa la dhahaa tadliis kan marka hadda saasay u dhowdahay leanna cabdirazaaq wuu la kulmay thawri laakiin xadiidkan buunan ka maqlin midkaan oo kale marka munqadic lama dhahe mudalasa la yidhaha sufyaan thawrina abu isxaaq waa ka wariyey waana ka maqlay laakiin xadiidkan in wallaytumuuha abaabakrin ayuunan ka maqlin oo labadooda loo dhexeeyaa marka midkan waa inqiaac oo khafi ah waay munqaic marka la ilaaqana inqiaaca jeliga oo taariikhdaba lagu fahmaayo ayaa loo jeedaa marka miaalkan waa loogu fiicanya waxaa ku kaga fiican ibnu xajar sida uu leeyahay nukab calaa kitaabi ibni salaax maalikun can ibni cumar maalikun can ibni cumar lanna maalik ibnu cumar waxba kama uuna maqlin mana isu soo gaarin labadooda ninkii saa u fiiriyaba maalik oo ibnu cumar ka warinayo wuxuu garanayaa maalik inuu dhashay wakti ibnu cumar ou mootanayn oo aana isu soo gaarin inqidaaca sidaasoo kale waadixa u ah oo jeliga u ah ayaa waxaa la yidhaahdaa munqatic ee laakiin laba qofoo isa soo gaartay ee ninkii saa u fiiriya uu isleeyahay war ninkan waa sheekhiisii ninkan inuu ka maqlay waa suurtagal oo isdhihi karo taas inqidaac lama dhaho waa tadliis iyo lamid ayb wamatala aaniya kan labaad ibnu salaax wuxuu ku mihaalay kan labaad marka keena xaqiiqiyaan aw aw yudkara fiihi rajulu mubham kaas ka wada wamatala ahaaniya wuxuu ku mihaalay bima rawaahu abulcalaa'i bnu cabdillaahi bni shikhiir can rajulayni can shadaad bni awsin xadiidi allahuma inii as'aluka ahabaata fi اlamri ayb oo marka can rajulayni sanadkii laba ninaa la sheegay lama yaqaan labada nin waxay yihiin waa mubham ibhaamkiina marka waa kaasaa oo inqiaaca waa lagu waa lagu sheegaa haddii sanadka uu ku jiro qof mubham ah munqaic culamada qaar waa iska dhahaan ayb wa culimadii waxaa ka mida man qaala way yidhaahdeen almunqaicu mil mursal munqaic waa mursal oo kale wa huwa kullu maa shay dhammaantiis baa weeyaan laa yatasilu isnaaduhu isnaadkiisu uuna xiriirsanayn ayb waa xadiid kasto oo isnaadkiisu ounan itisaalaynin ounan xiriirmaynin hayra ana almursala laakiinse mursalku akaru maa shaykan ugu badanoo yuطlaqu lagu iطlaaqo calaa maa rawaahu taabiciyu waxa uu taabicigu wariyo korkiisa waaye can rasuuli llaahi sala اllahu alayh ali wasalamna uu ka warinayo yani tacriifkan wuxuu leey mursalkii aada soo ogaatay yani wuxuu leey mursal iyo munqaic waa isku mid fuqahadaa wadato tacriifkan ayb oo mursal iyo munqaic waa isku mid waxaana la yidhaahdaa mursal iyo munqaic labadoodaba xadiid kasta oo sanadkiisu uunan xiriirin laba erayga marka mutaraadifay ka dhigaayan eg laakiin wuxuu yidhi mursalka badana waxaa loo isticmaalaa marka taabici uu yihaa qaala rasuul lahi sal l slam ayb yaa loo isticmaalaa aa laakiin ficilka marka la isticmaalayo waa dareemi mararka qaar inay saas tahay oo waxaad ku arkay buluuqulmaraamka iyo kutubahan xadiidka oo kale ama sunanka iyo kale waxaa laleeyahy arsalahu fulaan wa wasalahu fulaan khilaafka markay ka hadlayaan waxay leeyiin arsalahu fulaan waxaa laga wadaa mararka qaar irsaalku maahan taabici baa nebiga xadiid ku tiiriyey lagama wado mararka qaar baa arsalahu fulaan waxay ka wadaan wuxuu wariyey isagoo munqaica xadiidkan wa wasalahu fulaan hebelna waa wasliyey bay ka wadaan marka way dhici kartaa mararka qaar sidaan uu sheegaayo in la isticmaalo ayb adiga laftirkaa feeri oo abu daawuudka iyo tirmidiga iyo marka aada feerinayso sanadka khilaaf ku dhacay iyo markay ka hadlaayaan waxay leeyihiin arsalahu fulaan awasalahu fulaan markaad fiirsatana waa inqiaac irsaalka waxa lagu sheegayo ayb khulaasat lqowl munqaic waxaa la yidhaahdaa maa saqata fii anaa'i sanadi rajulun wixii nin ama wax lamida uu ka dhaco sanadka dhexdiisa ayb qaala ibnu salaax ibnu salaax waxa uu yidhi wahada aqrabu kan baana dhow wahuwa aladii waana midka saara ilayhi ay u ahaadeen xaggiisa dawaa'ifu kooxo min alfuqahaa'i ka mida iyo wagayrihimba wa huwa aladii dakarahu alkhaiibu albaqdaadiyu waa midka khaiibu lbaqdaadi uu sheegay fii kifaayatihi uu ku sheegay qaala waxa uu yidhi waxaka alkhaiibu khaiib wuxuu xikaayooday can bacdihim qaarkood uu ka sheegay ana almunqaica munqaicu maa ruwiya can taabiciyi waa wixii taabici laga wariyey faman duunahu iyo wixii ka hooseeya haddii isaga wuxuu leeyahay munqadic waxaa la yidhaahdaa waa wixii taabici laga weriyo iyo dadka ka hooseeya ayb mawquufan calayhi isagoo taabiciga lagu joojiyey min qowlihi xaal uu yahay qowlkiisa aw ficlihi ama ficilkiisa wa hada baciidun qariib kan waa baciid buu leeyahan qariib lanna kan maxaa la yidhahdaa hadda haddaa maskaxdaada ka shaqaysiiso waa soo marnay maxaa la kan yah maqduuc nacam waa soo marna maqduuciibuu munqadic ku sheegaya soo ma arkeysa marka tacriif oo gariib a marka munqaicii iyo maqduucii isku midow ka dhigan tacriifkan kitaabka fiiri uu leeyahay waxaka alkhatiibu can bacdihim bacdigaasna waxaa la yidhi ibnu xajar wuxuu leeyahay waxaa laga wadaa axmed ibnu ibraahim albardiji أن المنqطca munqaطcu maa ruwiya can الtaabiciyi waa matniga taabici laga wariyo ayb faman duunahu iyo cidda ka hooseyso yani wixii taabici laga wariyo maqduuc bay ahaayeen soomaa almaqduuc ayaa la yidhaha soo marnay mawquufan calayhi isagoo taabiciga lagu joojiye oo aan nebiga iyo saxaabi iyo loo tallaabinin min qowlihina ah aw ficlihi ah wahada baciidun qariibun ayb axmed ibnu haaruun albardiji weyaan marka juz buuba leeyahay oo waxyaabahaas uu ku alifay ayb munqaica marka musanifku ma sheegin xukunkiisa xadiidka munqaica haddii dhidhac lagu xukumo maa xukmuhu mawna ka hadlin de xukunkiisu waa inuunan maqbuul ahayn leanna saxiixa iyo xasanka waxaan usoo shardinay itisaalu sanad soo maahayd kan waa laga waayo itisaal waa daciif marka munqaicu ayb النوع الحاadي caشhر nooca kow iyo tobnaad almucdl mucdل ayaa leedahay ayb wahuwa maa saqطa min isnaadihi اثnaani fasaacida wahuwa mucdalku maa xadiid weeyaan saqطa uu ka dhacay min isnaadihi isnaadkiisa اثnaani laba ay ka dhaceen iyo fasaacidan ka badan labaya ka badanka xadiidka ay ka dhacaan ayaa mucdal la yidhaahdaa wa minhu waxaa ka mida mucdalka maa yursiluhu waxa uu irsaalinayo taabicu taabiciyi taabicu taabicigu maala taabicu taabici yaa ahna tusaale ahaan malik taabicu taabici weeye ayb marka maalik oo kale xadiidka uu yidhaha qaala rasuulullahi uu yidhaha waa mucdal buu leey sababta ah ugu yaraan labaa ka maqan isku xigta sawmaa taabicigii ou ka maqli lahaa iyo saxaabigii baa ka maqan ugu yaraan ayb wa minhu maa yursiluhu taabicu taabiciyi qaala bnu salaax wa minhu mucdalkiibuu ka mid yahay qowlu lmusanifiina musanifiintu waxa ay dhahaan min alfuqahaa'i qaala rasuulu llahi sal l l slam maalan kitaabihii waxaad arkay abu isxaaq shiraazi oo kale qaala rasuulu lah sal slam buu leeya meeqaa udhaxaysana abu isxaaq iyo nebiga wax tiro badan u adiga haddaa tiraa qaala rasuululah waa iska mucdal lianna laba iyo ka badan baa idin dhexaysa adin nebiga waana isku xigaan intaa ayb cala tawaali laba iyo ka badan baa idin dhexaynaysa waa mucdal qaala ayb wa qowl musanifiina min alfuqahaa'i qaala rasuulu lahi sal slama qaala ibnu salax wuxuu yihi waqad samaahu lkhaiibu khaiibulbaqdaadi wuxuu ku magacaabay fii bacdi musanafaatihi kutubtiisa qaar kamida mida mursalan buu kan ku sheegay wadalika calaa madhabi man qof madhabtiisu waaye yusamii ku magacaabay kulla maa laa yatasilu xadiid kasto sanadkiisu uunan xiriirsanaynin mursalan qolada ku magacaabaysa madhabtooda uuna ku socdaa waana ka soo hadalno waa sheegnay ayb aalabnu salaax laakiin hal shardigaa ka maqan wahuwa maa saqada min isnaadihi inaani fasaacidan markuu yidhi shardigaa ka maqan cala tawaali baa ka maqan cala tawaali oo marka mucdal waxaa la yidhaha xadiidka labo iyo ka badan ay sanadkiisu ay ka maqan yihiin cala tawaali laakiin ay isku xigaan waa inay isku xigaan haddaynan isku xigin oo midna meel ku jiro mid kalena meel kale oo ku jiro munqadic baa la dhahay mucdal lama dhahayo maalan sanadkan qutayba can maalik can naafic can ibni cumar bukhaari baa maalan wuxuu yidhi can maalik can ibni cumar can maalik can ibni cumar laba qof waa ka maqan tahay sanadkan oo waxaa ka maqan bukhaari iyo maalik qutaybihii u dhexeeyey maalig iyo ibnu cumarna naafici u dhexeeyey baa ka maqan mucdal baan ku tilmaamaynaa laakiin maya leanna iskuma xigaan labadan labada nin iskuma xigaan oo qutayba markuu maqnaaday maalig waa yimid ayb <coughs> naafic baa maqnaaday ibnu cumar baa yimid godka bood camal mucdalkuna waa in labadan maqan waa inay isku xigaan eeg haddaynan isku xigin mucdal ma la dhihi karo ayb marka mucdalka iyo munqaica cumuumka khusuusaa ka dhexeey <clears throat> waxaad leedahay maalan mucdal kasto waa munqadic laakiin munqadic kasto mucdal lama dhihi karo lianna icdaalku ama mucdalnimadu shuru shardi dheeraaday wadataa oo ah isku xig ayay wadataa markaas ma la fahmayn ayb isku xigay wadataa sabuurad hadday ool lageed waa lagu qori lahay waana fududaa laakiin hadda idinka un saa u garta xadiidka bukhaari uu warinaayo qutayba can maalik can naafic can ibni cumar can اnabiy sal l slam saas isku taxan yahay lacalla bukhaari haddii uu maala yihaahdo can maalik yuu ka boodeyna wuxuu ka booday qutayba naafica haddana laga booday can ibni cumara la yidhi laba waa ka maqan tahay sanadkan qutayba iyo naafica maqan laakiin qutayba iyo naafic ma isku xigaan maaligaa u dhexeeyo oo madkuur aho la sheegay kaasoo kale marka munqadic buu iska ahaana muqdal ma ahaanay muqdal goor buu noqon karaa maalan markuu yidhaha bukhaari xadaanii qutaybatu can ibni cumar qutayba can ibni cumar meeqa qofaa maqan marka labo waa maalig iyo naafic waa isku xigaan soo maa hada huwa almucdal markan ayb wahuwa maa saqada min isnaadihi finaani fasaacidan cala tawaali baa lagu daraa ayaa yani shardigaas baa jira dabcan isaga ma aanu sheegin laakiin ibnu xajar nusatunadarka iyo nuqbaha iyo waa ku sheegay qaala ibnu salaax waqad rawa alacmashu acmash wuxuu wariyey can الshacbiyi camir bnu sharaaxiil ashacbi qaala shacbi waxa uu yidhi wayuqaalu lirajuli yowma alqiyaamati qofka maalinta qiyaamaha waxaa la dhahayaa camilta kada wakada waxaad samaysay fayaquulu laa maya fayuqtamu ayuu dhahayaa fayuqtamu calaa fiihi afkiisa la daboolayaa marka lugihii iyo gacmihii baa ku markhaati furaya u fiirsa marka xadiidkan hadda sanadkan intuus isagu sheegin adigaba fahmo alacmash can shacbiyi shacbiga taabici yaa ka maqan marka meeshaanba saxaabigu waa maqan yahay xadiidka laga warinayo rasuulkana waa maqan yahay sal l slam saxaabigii iyo rasuulkaa ka maqan meesha soo labada adi qaala rasuullah baa kugu taal meesha maya shacbi wuxuu yihi qaala wayuqaalu lirajuli yowma alqiyaama ee qiyaamo wax dhacaayo xadiid waayo waxaan waxaan qiyaamo dhacayo la sheegayo nebigaa sheegay sal l slam laakiin nebiga magaciisii meeshaan laguma sheegay waxaa laga tegey marka saxaabigii iyo rasuulkii baa laga tegey mucdal waayu u leeyahay suuradan iyadan ayb ayb qaala waxau yihi faqad acdalahu acmash acmash ayaa xadiidkan mucdalnimo ku wariyey lianna shacbiya shacbi yarwiihi xadiidkan buu warinayaa can anasin can الnabiyi salى اllahu calayhi wasalam ayuu ka warinaya qaala waxau yihi faqad asqطa minhu اlacmashu acmash wuxuu riday anasan iyo wاlnabiy sal l slam laba isku xigta waa marka fanaasaba wuxuu u qalmay markaas oo u munaasabooday an yusamaa in lagu magacaabo mucdalan lanna sanadka laba waa ka maqantahay wayna isku xigaan kan mucdal waa la dhihi karaa qaala waqad xaawala bacduhum an yuطliqa cala اlisnaadi اlmucancani isma alirsaali mas'alo kale oo jaanibi ah buu meeshaan ka geli rabaa maskaxdaada marka aad ugu fur masalo marka muhima waayo wuxuu leeyahay annaga hadda inqidaacan ka soo hadalnay iyo mucdal iyo mucdal baan ka soo hadalnay bacdi lcilmi baa waxay isku dayeen buu leeyahay raawigu marka uu can ku wariyo xadiid ninka raawiga ah ee sanadka ku jiro marka uu sheekhiisa biwaasitati can uu ugu wariyo qaar baa waxay yidhaahdeen sanadka mucancanka ee can wax la yskaga wariyaa waa inqiaac itisaal ma keenaysa cantu gara marka can waxa si gaara loogu bixinaa maxay tahay hal ogaal xadaanii akhbaranii amba'anii samictu wax iska cad waay ayada ninku hadduu yihaa xadaanii fulaan ereygan xadaanii wax kale suurtagal kuma aha ilaa inuu ka maqlay maaha omayna been sheegaha labadaas waxba kama dhexeeya soo maa ereyga marka xadaanii erey oo sidaa la ixtimaalaya sidaan la ixtimaalayo ma aha ama ninkan raawigaa beenlow ah hadduusan beenlow ahayn waa ka maqleen ereygaan xadaanii iyo samictu wuxuu ka maqlay hebel wuxuu ii sheegay hebel laakiin ereygan can la yidhaha can iyada waa dhici kartaa inuu ka maqlay inuuna ka maqlayna waa dhici kartaa waa hadda riyaad saalixiinka iyo buluugulmaraamka ee feeri ibnu xajar baa alifay buluugulmaraamka can abi hurayrata radia allahu canhu uu leeyahay riyaadka feeri can anasin radia allahu canhu uu ku bilaabmay macnaheedu waxay tahay marka ereygan can wax adiga aada toos u maqashayna waa u isticmaali kartaa wax laguu soo sheegay oo qofkii kuu sheegayna aada meesha ka bixisayna waa u isticmaali kartaa canta marka horeba horta khilaafka waxa keenaya intaas oo iyadu waa eray ixtimaal ama suurtagal ku ah labadan qof inay isla xiriiraan oo iska maqleen inayna iska maqleen labadaba ayb oo adiga haddaad tiraahdeen can inawawiyi ama can alxaafid ibn xajar beenad sheegay ma lagu dhihi kara lianna ereygan can toosna waa loo isticmaalaa waxaad ku maqasho wax adiga waasidba kasii waasidba kasii waasida aad u maqashayna waa isaga isticmaali kartaa cantu marka maadaama cantu ay sidaas u ballaaran tahay oo ixtimaalkeedu uu badan yahay dad baa marka khilaaf waxay keeneen raawigu haddii uu can isticmaalo can itisaal ma lagu xambaaraayo inqiaaca lagu xambaaraa bay dhaheen sanadkaasna waa munqaic sanadka mucancanka ah ayb masaladaasuu rabaa marka inuu ka hadlo qaala waxau yihi ibnu salaax waqad xaawala wuxuu isku dayey bacduhum qaarkood an yuliqa inuu ku ilaaqo cala alisnaadi almucancani isnaadka mucancankee can can saa lagu wariyo isma alirsaali mursalnimo inuu ku ilaaqo aw inqiaaci ama inqiaacnimo ayb qaala waxa uu yidhi wasaxiixu aladii calayhi camal laakiin sida saxiixa ah oo camalka ahlu xadiidkuna uu ku dareeray oo ku taagan yahay annahu muttasilun xadiidka raawiga haddii sheekhiisa uu can uga wariyaa waa mutasil laakiin shardi maxmuulun mid lagu xambaarayo waa cala samaaci lagu xambaaraya inuu ka maqlay laakiin shardi idaa tacaasaruu hadday labadooda isku casri noolaayeen idaa tacaasaruu hadday isku casri noolaadeen oo isla casriyeen isla casrinta marka maxaa lagu fahmi karaa taariikhda ee ninkan con dhahaayo goormuu dhashay waktigaas ninkan uu con kaga warinayana goormuu dhintay waktigaas ee labadan qof waa isku casri marka ayb idaa tacaasaruu koo macalbara'atina lala qabo weliba waa inuu ka beri ninka canta isticmaalayo min wasnati tadliis tadliiska ceebtiisa waa shardiba hadda loo sheegay soo maa calcanatu raawi maxmuulatun cala alitisaal raawiga cantiisa waxaa lagu xambaarayaa itisaal idaa xasalat almucaasaratu hadday mucaasaradu xasisho ko maca albaraa'ati min wasnati tadliis tadliisna ceebta tadliiskana raawigu waa inuu ka beri oo ninkan can ku warinaayo waa inuunan ahayn mudallis ayb laba shardi waa muttafaq labadaa shardi ayb laakiin imaam اlbukhaari shardi kale ku daray iyo sheekhiisa cali bnu madini mucaasarada keliya laguma gaabsanayo yidhi waa in la ogaado walow maratanba inay kulmeen labadan qof walow maratan liqaa inuu dhex maro inay caddaato ayb welimaratan marka see lagu garana waxaa lagu garan karaa waxaan aragnay raawi maalan qutayba oo dhahayo qutayba can maalik asagoo can uga warinaya awalan shuruuhana hadda ka fiirinayna qutayba mudallis ma aha koo qutayba iyo maalik isku casri waa noolaadeen labo bukhaari marka wuxuu leeyahay waa in la ogaado qutayba mar un inuu la kulmay maalik seen ku ogaanaynaa xadiidkiisa maalig uu ka warinaayan fiirinayna hal dariiq haddaan ka aragno xadaanii isagoo dhahaayo waa ogaana bis inuu la kulmo hal mar haddaan aragno xadaanii ama samictu ama akhbaranii isagoo dhahayo inta kale cancanadiisa waa aqbalayna cancanadana waxaa khilaafkan dhan u keenaa waxay tahay iyadiibaa lafdi waxay tahay qofka inqiaacna loo isticmaali karo itisaalna loo isticmaali karo marka maxaan ku xambaaraynaa itisaalkan ku wadaynaa haddii saddexdaa shardi la helo mucaasara raawina can dhahayna inuu ka nabadgalo tadliis iyo shardiga saddexaad oo bukhaari oo wato oo ah liqa walow marata mararka qaar de liqaaga waxaa lagu garan karaa imaam inuu caddeeya buu yihah hebel hebel waa la kulmay duu dhooqanaas waa ku filantaha waqad iddaca shaykhu abu camrin iddaaliyu abu camrin idaani wuxuu sheegtay almuqri ijmaaca ahli naqli ahlu xadiidka ijmaacooda calaa dalika inay ku ijmaaceen arrinkaas wakaada bnu cabdilbarna wuxuu ku dhowaaday an yaddaciya dalika aydan inuu sheegto sidaas ibnu xajar wuxuu leeyahy waab cajab ayb cajiib waxaa ah ibnu salax inuu u dego abu camrin iddaani inuu u dego ayb oo ijmaaca waxaaba sheegtayba xaakim abu camr nidaani xaakim buu kusoo naqlina isaga laftirkiisa marka waxaa la yaab leh inuu xaakim yani abu camr nidaani uu ku gaabsado oo u dego hoos ee xaakima ku koreeyey baaba qababe muxuu sheegi weyn oo ijmaacan sheegaya qultu wahada kan huwa aladii tamadahu muslim waa midka uu muslim cuskaday fii saxiixihi uu ku cuskaday wa shallaca uuna ceebeeyey fii khudbatihi kitaabkiisa saxiixa muqadamadiisa calaa man uu ku ceebeeyey qof yashtaridu maca almucaasarati mucaasarada la jirhkeeda shardinaayo alluqiya liqa shardinaayo wuxuu leeya madhabtan hadda mucaasarada iyo maca albaraa'ati min wasmati tadliis labadaa shardi bis muslimaa cuskaday oo qabo weliba wuxuu ceebeeyey muslim shardiga saddexaad qofka ku daraayo oo liqa shardinaayo marka bukhaari iyo cali ibn madiini iyo u jeedaan waa madhab muxtaraca buu yidhi oo cusub oo la aqoonin hortoodna aan la maqlin saa ma caddaynaya de bukhaari waayo ma dhahayo qofka laakiin bukhaari sheekhiisuu ahaa laakiin kitaabku aad yani si kuul buu marka muslim masaladaas uga hadlay muqadamada muslim ayb qiila ilaa laga yidhi inahu yuriidu lbukhaariya bukhaarigu u jeedaa waalaahiru laakiin sida muuqato annahu yuriidu caliya bna almadini buu u jeedaa buu yidhi fainahu cali yashtariqu wuxuu shardinayaa dalika liqaagaas fii asli sixati alxadiid xadiidka saxiixnimadiisa asalkiisa ayuu sideedaba xadiidka sixadiisa wuxuu u shardinayaa liqaagaas cali bna almadini laakiin wuxuu u wadaa bukhaari saas maaha isaga ayb waama albukhaariyu bukhaari fainahu laa yashtariduhu ma shardinayo isaga saas fii asli sixati xadiidka sixadiisa asal ahaanteeda u shardin maayo walaakin iltazama dalika shardigaa liqaada buu laasimsaday fii kitaabihi saxiix kitaabkiisa saxiixa ah bis intaan danbuu sheegayana waxay tahay wuxuu rabaa inuu yidhaha ibnu salaax caliy bnu lmadini shaykh lbukhaari isaga shardigan liqaaga ayuu la yimid uu shardiyey xadiid aan liqaagaas laga helinna saxiix mala ahan buu yiri sidiisa laakiin bukhaari kitaabkiisan saxiixa unbuu shardigaa u degsaday ee maahane xadiidka sixadiisa ma una u shardinin laba marka mala kala fahmaa yacni kitaabkiisa saxiixa shardi adagoo u shardiyey oo liqaagan ayuu u shardiyey raawiga cod markuu ku warinaayo waa ilaa ilaa mucaasarada ay jirto liqaana waa inuu jiroolowma rartan laakiin meel kale oo aan saxiixiisa ahayn waa ogol yahay mucaasarada iyo dhis iyo tadliis la-aanta oo liqaadan uu maqan yahay waa ogol yahay saasuu ka wada laakiin warkaas saxiix maaha leanna xadiid badan baa jirto oo bukhaari la su-aalay uu su-aalay tirmidi alimaamu tirmidi fii cibadihi lkabiir uu ku su-aalay baa jiraan oo uu daciifiyey masaladan darteedna uu ku daciifiyey waa xadiid saxiixa oon ku sugnayn oo khaarija saxiix ah oo bukhaari la su-aalay oo ku cileeyey niqaalaan meeshaa marka maxaa laga fahmaa aslu sixa ayuu isaguna qabaa sida sheekiisa ayb waqad ishtarada abulmudafar abulmudafari samcaani wuxuu shardiyey waqad ishtarada abulmudafari samcaaniyu maca alluqiyi liqaaga jirkiisa isaga wuxuu kusii daray duuna saxaabati labada qofooda muddo dheer waa inay saaxiib ahaynu kusii dareen isaga ka dhigay shuruudima abulmudafar abulmudafar samcaani isaga shardi afaraadu ku dareen ninkan can ninka uu uga warinayo waa inay wakti dheer saaxiib ahaayeen waa shardigaa shardi marka qariib ah. ayb kii liqaagiibaana culimmadu hore isku hayaan abuga farsa magaciisa waxaa la yidhaha mansuur ibnu cabdiljabaar waa ninka qawaadic uladillaha iska leh qarnigii shanaaduu noolaa qarnigii shanaad waqaala abuu cawrin idaaniyu in kaana macruufan hadduu yahay qof lagu yaqaano biriwaayati canhu inuu ka weriyo xaggiisa qubilat alcancanatu cancanadu waa la aqbalayaa ayb waa in lagu yaqaanaa buu leeyahay kalma inuu ninkan ka weriyo cancanada marka waa la aqbalayaa waqaala alqaadisiyu in adrakahu idraakan bayinan hadduu soo haleelay soo haleelid cad hadduu soo haleelay haa haddii kalena mayo intaas cancanaduu uga baxay marka sanadka mucancankaa si uu mutasil u noqdo meeqo shuruud buu leeyahay cinda muslim labada raawida canta dhaayo waa inuuna mudalis ahayn shardiga labaadna mucaasaro waa inay jirto bukhaari liqaa uu ku darayaa aqwaasha kalena waa jirtaa dambe iyada laakiin labadaa unbaa shardiga bukhaari baana ixtiyaadka iyo dadaalka u fiican masaladana ka hadlin marka asanad lmu'anan mucancan oo ka sheekeeyey almuancan ma ka hadlin muancanka waxaa laga anna anna hadduu ku wariyey qaala qutaybatu ana maalikan qaala xadaanii fulaan saasoo kale annada maxay noqonay ee marka raawi baa marka raawi kale wuxuu uga wariyey bilafdi anna annadaas marka khabarkeedaa la fiirinaya khabarkeeda haddii uu qowl noqdo qowl haddii uu noqdo qaala qutaybatu ana maalikan qaala waa qowl sooma allada khabarkeedu waa qowl haddii uu qowl noqdo cantay la mid tahay shuruudihi canta unbayna u baahan tahay haddii laakiin ficil ay noqoto ka waran oo qutayba maalan uu yidhi ama maalan nin taabici baa wuxuu yidhi wuxuu ka sheekeeyey maalan maxamed bnu xanafiya ayaa wuxuu yidhi ana cammaaran camaar facala kada kada waxaasuu sameeyey waqtigii rasuulka markaasuu rasuulkiina sidaas ku yidhi ayuu ficil camaar uu sameeyeyba annada khabar u noqday waxaa la leeyahay marka mxamed ibnu alxanafiya ficilkan markii la sameynayo ma jooga isaga waa maya soomaa idan mursal annada marka khabarkeeda duu qowl noqdo cantay la tahay hadduu khabarkeedu ficil ou noqdo ninkaanna ouna soo gaarin ficilkaas waa munqaic markaas ama iyada xaalkeedu waa sidaas waqad ikhtalafa alaimatu aimada waxay isku khilaafeen fii ma idaa qaala araawi raawigu haddii uu yidhaahdo ina fulaanan qaala hebel waxa uu yidhi hal huwa milu qowlihi can fulaan miya fayakuunu humuulan cala liqtisaabi lagu xambaaro xataa yahbuta khilaafuhu ilaa ay caddaa ay u sugnaado arrinkaa yani itisaalka khilaafkiisa ow yakuuna qowluhu mase qowlkiis wuxuu noqonayaa ou dhaho ina fulaanan qaala duuna qowlihi can fulaan meeshaan ku sheega markaafana taxriirkaas uusan taxriirinin isaga laakiin masalada kor waa ka sheegay ayb haddii uu yidha annada marka qaacanta miyay la mid tahay mase la mid ma aha ayaa la ysku khilaafay kamaa faraqa baynahumaa sida u kala saaray axmed ibnu xambal wayacquub ibnu shayba wa abubakrin albardiijiyu bardiij magaalo waxaa u dhow bardaca magaalaleeda idan marka axmed abubakarkan marna waxaa loo nisbeeyey albardaciyu baa la yidha marna albardiijiyu waa isku mid un laba magaalo isku dhow fajacaluu waxay ka dhigeen can siiqata itisaalin cantaiyada saasay ka dhigeen wa qowlu ina fulaanan qaala kadana fii xukmi linqiaac bay ka dhigeen xataa yahbuta khilaafuhu marka cantiina waxay dhaheen asal itisaalay ku tahay annadana waxay asal ku tahay inqiaac ilaa itisaalkeedu caddaado laakiin taxriirku sidaan aan sheegnay ayuu ibnu xajar a'imo badan ka taxriiriyey oo uu leeyahay annada khabarkeedaa la fiirinaa hadduu qowl noqdo cantay la mid tahay haddii uu noqdo ficilna ficilkaa hadduunan soo gaarin raawigan inqiaac waa oo maalan waa ku badan tahay kutubta waa lagu arkaa marar badan xataa waxaa kasoo marmarna ayb mararka qaar yani ama axaadiis mucallaqa ah ama waxaad arkay yani abu daawuudka iyo kale raawi ayaa raawi kale ana fulaanan dhahayo ana fulaanan ama ina fulaanan marna wuxuu le hebel wuxuu yidhi de hebel waxa uu yidhi waa joogi karaa isaga lan hebelkan waaba shiikiisa soo maha qutayboo kale markuu yidhi ana maalikan qaala maalik markuu sidan dhahayo waa joogaa qutayban iyo sheekiisa warkaan markuu sheegayo waa goobjoog waa noqon karaa laakiin wax uuna goobjoog u ahaynoo ficil ama qiso uu ka waramo oo maalan taabicigii baa wuxuu yidhi waagii rasuulka saasaa la sameeyey saxaabigii isaga uu soo gaaray qiso uu saxaabigaas sameeyey waagii rasuulkao kale ka warramo annabuuba uga warramaa markaasoo kale inqidaac baa oo midaas marka mxamed bn اxanafiya aan ku miaalin aan ku mihaalinayno wadahaba اjumhuuru jumhuurku waxay ku tageen ilaa anahumaa sawaa an iyo can isku mid inay yihiin fii kownihimaa ahaanshiihooda mutasilayni ay yihiin labaduba canta iyo anta isku mid inay ka yihiin qaalahu ibnu cabdilbar baa yidhi wa miman nasa calaa dalika malik bnu anas ayaaba ka mid a ah dadkii sidaa caddeeyey <clears throat> waqad xaka ibnu cabdilbar ibnu cabdilbar wuxuu sheegay alijmaaca ijmaac calaa ana alisnaad almutasila bisaxaabiyi isnaadka ilaa saxaabiga ku xiriiro sawaun waxaa isku mida ah fiihi isnaadka dhexdiisa saxaabiga uu nabiga kaga warinaayo an yaquula can rasuulilahi sal l slam inuu dhaho ow qaala rasuululahi sal slam inuu dhaho ow samictu rasuula اllahi sal اllahu alayh ali wasalam inuu yidhaahdo yani wuxuu leeyahy saxaabiga mar haddii sanadku uu hoos ka soo xiriiro ilaa saxaabiga laga soo gaaro ee markaa saxaabigu uu yihaa can rasuulilahi sal can rasuulilahi sal slam qaala rasuulu lahi sal slam samictu rasuula lahi sal slam yaquul isku mid waa kuwaas oo dhan wabaxaa shaykhu abuu camrin haahuna abuu camr bnu salaax meeshaan wuxuu ku baaray uu ku baxiyey maa idaa asnada raawi raawigu haddii uu isnaadiyo uu xiriiriyo maa shay uu xiriiriyo arsalahu gayruhu gayrkii uu irsaaliyo xadiidkan waa laysku khilaafay ninna wuxuu ku wariyey mursalnimo mid kalena xadiidka mawsuuluu ka dhigay khilaafaa jiro sooma raawina waa wasliyey mid kalena waa irsaaliyey maxaa laga sameeya khilaafkaas see loo xallina waxaa laysku khilaafay mursal midna irsaal uu ku wariyey midna itisaal ayb marka see loo weyeyna waxaa la mida iyadana waqfi iyo rafci midna xadiidka saxaabigu ku joojiyey mid kalena qaala rasuulullahi buu yidhi meesha kan uu ka dhigay qowl saxaabi kan kale qowl uu ka dhigay waxaa iskhilaafaya waqfi iyo rafci wasni iyo irsaal oo ruwaaddu isku kala khilaafayaan maxaa la rajaxaya fa minhum culimadii waxaa ka mid a ah, man qadaxa qola iyagu markaa dhaawaceen oo qadxiyeen fii cadaalatihi raawiga sidaas khilaafkaa la yimid cadaaladiisa bisababi dalika khilaafkaa dartiisa idaa kaana almukhaalifu lahu midka uu khilaaf midka khilaafaya hadduu yahay axfada minhu mid ka xifdi badan ow aktara cadadan qaar waxayna waa fiirinaynaa meesha loo badan yahay ninka khilaafsan cadaaladiisay wax u dhibeeba arrinkaas oo hadduu awal ahaa iqa iqanimo waa ka dhaca ayb ama maaha hal hal baa iskhilaafay laakiin nin ka mida waa xaafid ka kalena waa laga xufdi badan yahay ninkan laga xufdi badan yahay cadaaladiisa qadxi baa ku dhacay qolasaasay dhahayaan wa waxaa ka mida ah culimmada man rajaxa bilkarati qolo oo wax ku rajaxdo tiro badnaanta oo waxay leeyihiin meesha loo badan yahay yaa la rajaxayaa meesha halka ahna waa waa marjuux aw alxifdi kuwana waxay ku rajaxeen xifdi labadan iskhilaaftay yaa xifdi badan ayay dhahayaan kan xifdi badan riwaayadiisaa la qaadanaya ta kalena waa laga tegay ayb wa minhum culimada waxaa ka mida man qabila almusnada muطlaqan qolo ayagu yidhaahdeen mar kastaa mutasilkaa la raaca lana ziyaadatu iqa waayay leeyihin ayb irsaal nin mursil nin irsaal ku wariyey iyo nin wasliyey labadooda yaa ziyaado wataan wasligaa ziyaado wata wasligaa ziyaado wata ka naqsibuu ku jiraa soo maa waqfiga iyo rafcigana yaa ziyaado wato rafcigaa wato marka waxay leeyihin aziyaadatu walahiqa maqbuula hala duuduubo mawquuf iyo waqfi iyo rafci haddii laysku khilaafo rafcigaa sax wasli iyo irsaal wasligaa sax fuqahadeena u badan saas nacam cilalka waxa ugu badanna cilalka marka laga hadlaayo kutubta xadiidka waxa ugu badan waxa kuwan xadiidkan arsalahu fulaan oo wasalahu fulaan mararka qaar waxaa leeyahy shan ayaa waslisay midaa ayaa han ayaa ayaa irsaal ku warisay midbaa wasliye waxyaabahaas biluqulmaraamkan wax badan waa ku aragteen wuxuu leeyahay mararka qaar wa waslihi wa irsaalihi ikhtilaafun ah, ka buuxa taas mararka qaar wuxuu leeyahay warujixa irsaaluhu wuxuu leeyahay xadiidkan mursaln waxaa lagu wariyey irsaalnimadaana la rajaxay ayuu ku leeyahay tacaarud alwasl wاlirsaal wاlwaqfi wاlrafci dariiqadaas marka fuqahada ma ma raacaan laakin ahlu xadiid ayb waminhum man qabila اlmusnada muطlaqan ida kana cadlan daabiطan haddii uu yahay ninka musnadnimada wax ku warinayo waصaxaxahu اlkhaiibu wbnu صalaax sidaanay saxiix yeeleen dambe wacazaahu ila اlfuqahaaءi wاlusuuliyiin uu u tiiriyey ibnu صalaax wxukiya can اlbukhaariyi waxaa laga sheegay anahu qaala inuu yidhi aziyaadaةu min ahiqati maqbuula laakiin bukhaari saan uma ilaaqin abadan hal meel meeshaan ay sheegayaan waxay tahay xadiidkii laa nikaaxa ilaa biwaliyin laa nikaaxa ilaa biwaliyin bukhaari waa baabaystay baabun laa nikaaxa ilaa biwaliyin marka xadiidkaas shucba iyo hawri waxay ka wariyeen saanay u wariyeen can abi isxaaq asabiici can abi burdata can الnabiyi sal اl l slam muxuu noqonaa marka xadiidka markaas mursal lan abi abuu burda waa taabici nebigoo xadiidka u kor yeelay ma adaafahu taabiciyu ila nebiy sal l slam muxuu ahaa mursal buu ahaa shucba iyo thawri irsaal xadiidka waa mursalnimay ku wariyeen israa-iil israa-iil ibni yunus ibni abi isxaaq asabiici isagana wuxuu ka wariyey awowgiis can abi isxaaq can abi burdata can abi muusa can اnabiyi sala اllahu calayhi wasalam isaga muxuu sameeyey israa-iil waa wasliyey malama socdaan waa wasliyey isaga bukhaari marka wuxuu rajaxay riwaayata israa qaar baa marka waxay u maleeyeen inuu ku rajaxay bimujahad ziyaadada mana ahan saas wuxuu ku rajaxay bukhaari israa'iil axaadiidka awowgiis waa uga aqoon badan yahay ragga kale leanna awowgiis waa laasimay waa ag fadhin jiray waa la joogi jiray marka xadiidu rajuli can qowmihi yani ninkaa xadiidka yani qofka aabihiis waxa uu sheega iyo taariikhdiisa iyo waa uga aqoon badan yahay dad kale soo maaha nin ajnabi iyo adiga aabbaha iyo adiga aabbaha ayaa ku aqoon badan haddaad aabbaha muddo dheer la joogtay afartan sano konton sano aabbaha haddaad la joogtay taariikhda aabbaha uu ka sheekaynayo adaa uga aqoon badnaanaysa sooma haddaa iskhilaaftaan adiga nin kale oo laga yaabo inuu la kulmo wax yar marka bukhaari qariinadaasuu ku rajaxay ma qaban ziyaada min ahiqa maqbuula iska mutlaqan leanna waxaa la arkay marar badan saanoo kale wasli iyo irsaal iskhilaafay irsaalka uu rajaxay ayb oo mursalnimada uu rajaxay jirto haddii ziyaadada uu rajaxayo markaas muxuu urajixi waayey ma fahamteen marka meesha dariiqat lmuxadisiinna ma aha ilaaqaas ma aha shaafici laftirkiisa risaalada iyo umka iyo meelo badan qaacidadan calaa ilaaqihaa ma u sheego marka ibnu xajar wuxuu le waxaa la yaab leh imaamu shaaficiyo qaacidadan aad u kala dhigdhigay oo aan duubduub ku qaadanin waxaa la yaab leh buu leeyahay fuqahada shaaficiyada inay duubduub ku qaataan imaamkoodibaaba diiday yidhi in duubduub lagu qaato see iyaga ugu qaadanayaan duubduub marka ariiqat lfuqahaa waayo ariiqat lmuxadiiin ma aha marka khaiib iyo waxaa ka qaaliba ariiqada fuqahada xataa imaam nawowi mararka qaar waa dareemi xogaan iskhilaaf baa ziyaadatu min ahiqa maqbuula yaa laga yaaba inuu markiiba calaa ilaaqihaa mararka qaarina u baato marka ibnu xajar nushatu nadarka arrintaas wuxuu keenayaa a'imo badan cabdiraxmaan ibnu mahdi tirmidi abu daawuud bukhaari yacquub ibnu shayba axmed binu xambal eh, shaafici ma dhahayaan buu leeyahy calaa ilaaqiha marka wuxuu ka yaca lilbukhaari annahu qaala ziyaadatu min ahiqa maqbuula n xadiikaas buu ka yidhi ziyaadatu ila iqa maqbuula laakiin ziyaadadu qariinadaas u aqbalay darteed ayb marka ma raajix marka wasl iyo irsaal hadday iskhilaafaan qaraainta in la feereeyo qaraa-inta in la feereeyo marna irsaalkaa raajix noqon karo marna wasligaa raajix noqon karo qaacido oo muqarina ma jirto waa la feerina marka walibaana waxaa arkay marna mursalkii baa la rajaxa mar waxaa la rajaxayaa wasligii waa kale irsaalkii yaa la rajaxa marna hoos dhigi ayb wabilahi towfiiq sal